الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر حذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل آلف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا واحذف من رافع هاتين وفي wawin wayaa shaklun mujaanisun qufi naxuqshayin yaa hindu bilkasri wayaa qomuqshawan wadmum waqis musawiya walam taqac khafiifatun bacda alaalif laakiin shadiidatun wa kasruhaa ulif wa aalifan zid qablahaa mu'akida ficlan ilaa nunil inaafi usnida waxdif khafiifatan lisaakinin radif wa bacda gayri fadxatin idaa taqif wardud idaa xadaftahaa fi lwaqfi maa من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فضح آلفا وقفا كما تقول في قفا قفاء washkul xarakeehu aakhirkii waxaad xarakaysaa qabla mudmarin damiir hortii waxaad ku xarakaysaa damiirka oo laynin layna bimaa shay ku xarakee jaanasa damiirka u jinsiyoobo min taxarukin xarakeen xaggii xaal uu ka ahaaday taxaruka oo qad culima la ogaaday waxdif xadaf almudmara damiirka xadaf ixdifannahu damiirka xadaf ila alalifa alif mooye wain yakun haddii uu yahay fii aakhiri lficli ficliga dabayaaqadii mid uu ku sugan yahay alifun alif fajcal yeel minhu ficliga xaggii xaal uu ka ahaaday raafican xaal uu yahay ficliga mid rafcinaya hayralyaa-i walwaawi ya-an ka yeel wadaalika waxdifhu xadaf min raafici haatayni labadan ka rafcinayana xadaf ka xadaf wa fii waawin wayaa wa shaklun xaraka xarakada oo mujaanisun jinsiyowday ayaa qufiya waxaa la raaciyey fii waawin wayaa-in wow iyo ya wadaalika naxwu shayin yaa hindu weeye bilkasri xaal uu ku dheehan yahay wayaa qowma kshaw ikshawun weeye wadmum damiyo qiyaaso musawiyan xaalaad aqsaamta simi waxaan ku soo jirnay nuunu tawkiid iyo qawaacidkeedii waxaan soo sheegnay ficliga dabayaaqadiisa laba qaab in looga hadlayo qaybtii saxiixa ahayd ee toddobaatan iyo labada ahi labadaa qayb ee looga hadlayay qayb waxay ahayd aakhirka xarakada la saarayo kaa waa ka soo hadalnay cashirkii shale ayuu ahaa saddex qayb ayuu u qaybsamayey qaar fadxa aakhirka la saarayo fadxa lagu binaynaya afar iyo labaatan suuray ahayd qaarna aakhirka waa la sukuuninayey eh, oo ayaa lagu binaynayey qaarna eh, aakhirka mujaanis ayaa la xarakaynayey saddexdaa qayb ayaa loo qeybinayey qaybta mujaaniska afartan ayay ahayd qaybta sukuunkana eh, sideed ayay ahayd qaybta lagu xarakaynaya fadxa aakhirka lagu binaynayeyna waxay ahayd afar iyo labaatan suuq ka soo baxnay qaybta labaadee loo qaybinayo suwarka saxiixada ah ee laba iyo laba iyo laba iyo toddobaatanka suuro ah waxa weeye iclaal aakhirka in la gelinayo iyo inaan la iclaalinaynin iclaal iyo cadamul iclaal aakhirka wuxuu u qaybsamayaa ficligan unu tawkiid dabayaaqada marka laga geliyo shan qayb shantaa qayb waxa weeye mar waxaa la xadfi ficliga marfuuca uu rafcinaya mutasilkiisa marna ficliga aakhirkii oo keli ayaa la xadfi marna aakhirka ficliga iyo mutasilka la isla xadfi marna aakhirkaa la qalbiniyoo ya loo qalbini marna aakhirka waxba lagu samayn maayo aakhir walaa mutasil mid midna waxba lagu samayni maayo shantaa qeyb ayuu u qaybsamayaa qayb waxaa la xadfayaa aakhirka ficliga qaybna waxaa la xadfi mutasilka ficliga mutasil waxaa loo jeedaa marfuuciisa damiirkii ku daba dheganaa ayaa la xadfi aakhirkana waa la daayi qaybna aakhirka iyo mutasilkaaba la isla xadfi aakhirkiina waa la xadfi marfuuciina waa lala xadfi qayb saddexaad qayb afraad aakhirkii ayaa ya loo bedeli qaybta shanaadna xadaf iyo ibdaalmidna geli maayo oo aakhir la xadfi maayo la bedeli maayo mutasil la xadfi maayo khalaas shantaa qeyb ayay u qeybsamayaan qaarka ee aakhirka la xadfayo siddeed suuro weey mutasilka oo keliya qaarka la xadfayaana waa siddeed suuro iyaguna aakhirka iyo mutasilkaoo isla socdaana lix iyo toban suuraa la isla xadfaa aakhirkoo la qalbinayo ya loo qalbinayana toban suuro weeye qaybta uusan waxba gelaynina soddon suuro weeye toddobaatan iyo laba ayay sidaa ku yihiin waayo siddeed aakhirka la xadfay iyo siddeed mutasilka la xadfay marka laysku daro waa lix iyo toban ee aakhirka iyo mutasilka la isla xadfayaa labadaba waa lix iyo toban suura iyaduna isku dar afar iyo laba iyo soddon suuro weeye aakhirkaa la qalbinayaayo ya loo qalbinay toban suuro weeye ku dar laba iyo afartan suura soddon suura waxba uusan gelaynin ku dar toddobaatan iyo laba suura ayay sidaa ku noqoni qaybta ee mutasilka oo keli a ah la xadfayo aakhir la xadfi maayo la qalbin maayo waxaa lagu samayn maayo ficliga laakiin marfuuca ficligaa la xadfi mutasilka ayaa la xadfi siddeed suuro wey sideeddaa suura way sahlan tahay ficli saxiix ah oo muctal aan ahayn ayaa wuxuu rafciyey waawuljamaca ama yaau lmu'anasati almukhaadaba nuunta khafiifa iyo haqiila siddeed suura ka soo bixi ficliga waa saxiixu laakhir oo waa sida yadribu iyo idrib oo kale ficli saxiixulaakhir markaan idhaahdo meeqaa ficligoo soo bixi siddeed ficli wax ka jiraa lama arko saxiix ficli saxiixoo mudaarica iyo ficli saxiixoo amara keli weeye waayahay laba ficli weeye labadaa ficli ayaa mid walba wuxuu rafciyey waawuljamaaca ama yaau lmu'anasati almukhaadaba hee laba laba ku dhufo afar bay isla noqonayaan nuunta khafiifo weeye ama waa taqiila ku dhufo sideeddaa suura damiirka ficliga uu rafcinayo keli ayaa la xadfi miaalaan ku siiyo tadribu tadribuuna ficligii ahaayee saxiixulakhirka ahaa wowljamaacana rafciyey nuunu tawkiid haddaad ku daba dhejiso wuxuu noqonayaa latadribunna walatasmacunna min aladiina uutu lkitaab walaa yasudunnaka can aayaati illaahi waayahay sideeddaas suura mutasilkaa la xadfi damiirka ku daba dhegan ficligaa la xadfi sideed suurana ficliga aakhirkii ayaa la xadfiya damiirka la taaban maayo sideed suura ficliga aakhirkii ayaa la xadfi damiirka la taaban maayo sideeddaa suura ficliga wuxuu ku jiran yahay alif ficliga waa muctal alif ayuu ku jiran yahay eekaa ficliye kuu soo baxday laba ficliyaa soo baxday ficli mudaaricoo alif ku jiran iyo ficlu amar alif ku jiran waaye waayahay laba ficli weeye labadaa ficli ayaa waxay rafciyeen waawuljamaaca ama yaau lmu'anasati almukhaaaba ficli mudaaricoo alif ku jiran ama ficli mudaaricoo ficlu amaroo alif ku jiran ayaa waxay rafciyeen waawiljamaaca ama yaaulmu'anasati almukhaadaba makaysla noqdeen afar wey ficli mudaaricoo alif ku jiran ayaa wuxuu rafciyey waawuljamaaca ama yaaulmu'anasati almukhaadaba ficlu amar alif ku jiran ayaa wuxuu rafciyey waawuljamaaca ama yaaulmu'anasati almukhaadaba afar wey afartaa labadii nuun ku dhufo sideeddaana ficliga aakhirkii ayaa la xadfi wowdii iyo yadiina waa la baaqiyeeli waxdifu min raafici haatayni wa fii waawin wayaa shaklun mujaanisun qufi qaybta uu leeyahay wey yacni aakhirka ficliga alifta ku jiran aliftiisii xadaf wow iyo ya uu rafcinayana sidooda u baaqiyeel xarakeena wowdana damo saar ya-dana kasro saar oo yakhshaa wowljamaca marka aad ugu rafciso wuxuu noqonaya yakhshawna yakhshawna isagoo ah nuunu tawkiid geli نون rafcihi لتوالي اlamhaal u xadaf wawdiina dama saar aliftii wawda ka horraysana horeyba wa xadfaneeda ha soo celinin oo waxaad tidhaahdaa layakhshawunna layakhshawunna latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum fa imaa tarayinna min albashari axadda waayahay sideeddaa suurana waxaa la xadfayaa ficliga aakhirkii damiirkiina waa la baaqiiyeen iyo ficliga akhirkiiba laisla xadfaya damiirkii waa la xadfi yani mutasilkii ficliga damiirkii waa la xadfi aakhirkiina waa la xadfi lix iyo toban suuro wey waa saalanyihin ayaguna ficli wow ku jiran ama ya ku jiran meeqaa ficliyo kuu soo baxday afaraa soo baxday <laughs> ficli mudaaraco wow ku jiran ya ku jiran amar wow ku jiran ya ku jiran afar waaye saxiix soo maahan afartaa ficli ayaa waxay rafciyeen waawuljamaaca iyo yaaulmu'anasati almukhaadaba maxay noqdeen labadii nun ku dhufo lix iyo tobankaasi wowdii ama ya'dii ficliga uu ku jiranaa waa la xadfi wowdii iyo ya'duu rafcinayee faacilnimada ama naa'ibulfaacilnimada u qaadanayana waa lala xadfi khalaas miiaalaan ku siiyo yadcuu waawayuu ku jiran yahay waawuljamaaca haddaad ku rafciso yadcuwuuna buu noqon lahaa asalka wowdii hore waa la iska xadfi yadcuuna isagoo yadcuuna ah ya waxaa lagu dabadhejiyey nuunu tawkiid wowdii uu ku jirana horayba way u xadfanayd ha soo celinin wowdan uu rafcinayana xadaf yadcunna buu noqonay yadcunna wala taclunna culuwan kabiiran qur'aan ku aragteene calaa yacluu mudaariceeda waaye tacluuna isagoo tacluuna ayaa nuunu tawkiid lagu dabadhejiyey wawdii dee uu ku jirana horay bay u xadfaneed wawda uu rafcinayana xadaf lataclunna ayuu ku yimid ya hadduu ku jiran yahayna waa la mid oo yarmi yaaulmu'anasati almukhaadabati bal utiiri tarmiina buu noqoni nuunu tawkiid ku dabadeji tarminna buu noqoni tarminna yaduu ku jirana iyo yaduu rafcinayaba isla xadaf labadaba dabada ka mar lix iyo tobankaa suura aakhirkii waa la xadfi mutasilkiina waa la xadfi lix iyo tobanka suura aan ku celiyo waa sahlan yihiin ficli mudaarici amar midkuu doonaaba ha noqdee wow ku jiranaa ama ya ku jiranaa ayaa wow iyo ya rafciyey macnuhu waa intaa un ficli wow ku jiran ama ya ku jiran ayaa wow iyo ya rafciyey labadii nuun baad ku dhufani lix iyo toban suuraa soo bixi aakhirkaa la xadfi mutasilkiina waa la xadfi waaya saddex suuraad haysataa hadeer laba keliya ha koo dhim koo aad tujinaya la yidha waa waxoogaa wadaadkaad istaagaya iyo wuxuu lamid ah mooy maskaxda caadi ma ahayn marka duhur iyo waxay ahayd baa laba ragcadood markuu tukaduu ka soo horjeeda farinbi intuu ku dhuftay kulaha ha shakinina labaa noo hadhay markaad ha shakiinina saddex ayaan maraynaa laba keliyaa noo hadhay waayahay waxaa noo haray qaybtii aakhirka la qalbinayey ya loo qalbinayey ee qaybkii waxba uusan gelaynin aakhirka toban suuraa la qalbinaya horta aakhiraa la qalbini dhegtaada hadday ku dhacdo waxaad garataa ficliga aakhirkii la qalbinaya alifuu ku jiran yahay ficli alif aan ku jirana aakhirkii lama qalbinayo ee waxaa la qalbinaya waa ficli muctalun bilalifi ah taa horta meel dhigo si tobanka ay kuugu sahlanaato ficligaana wuxuu rafcinayaa faacil ama naa'ibulfaacil u qaadanayaa waawaljamaaca ama yaau lmu'anasati almukhaadaba waxaan ahayn marfuucusoo lix ma ahayn lixda waawuljamaaca iyo yaaulmu'anasati almukhaadaba ka bixi afartii kaluu rafcinayaa ficliga toban suura ka soo bixi tobankaasi aakhirkii aliftiiyaa ya loo bedeli waa aan soo saarno ficligii alifta ku jirana meeqaa ficligoo ii soo baxday laba ficli amar iyo mudaaric waaye haye ficlii alif ku jiran ayaa wuxuu rafciyey damiir mustatir ah waa labadii un weli ilaa damiirku waa un hal un nuuntana waa khafiifo ama waa taqiilo ku dhufo afaraa soo baxday afartaa meesha dhigo ficligii alifta ku jirana ayaa wuxuu rafciyey alifulinayn ama nuun niswa meeqaa ficliyo soo baxday labaa soo baxday ficligii alifta ku jira maya afaraa soo baxday sax weeye afaraa soo baxday ficligii alifta ku jirana ayaa wuxuu rafciyey alifulinayn yacnii ficligii alif ku jirana markaan idhahdo waa laba ficli amar iyo mudaaric alifulinayn iyo nuunu niswuu rafcinaya ku dhufo afar soo ma ahan nuunu tawkiidka khafiifa iyo haqiila midkay doonta ay noqon karto soo maahan wax ka jira lama arko haqiila wax hareenu ma noqoto <laughs> mar hadduu ficliga alif rafcinayo ama nuun rafcinayo khafiifa labadaba mumtanicii bay ahayd khafiifa labadaba dhigi kare waa haqiila nuuntu marka afartaa isbedeli maayaan ficligiioo muctalun bilalifi ah isla markaana ama nuunu iswa rafciyey afar ficli baad haysataa afartaasoy nuunta haqiila waxaan ahayn ma noqotee afartaa afartii hore ugeed sideed soo maaha ficliga mudaaric amar kuma jiro maxaa loo reebayaa amar ismi daahiraa la rafcin rab amarna ismi daahira ma rafciyo ficli mudaaric ayaa ismi daahira rafciyey halaad haysataa soo maaha ficli mudaaric ayaa ismi daahira rafciyey nuunta labadeedii ku dhufo khafiifa iyo haqiila labuu noqday laba sideeddii u toban kaana aakhirka yo ayaa loo qalbinay waa yahay اxdifanahu ila اlأlf wain yakun fii aakhiri اlأlf faاjcalhu minhu raafican hayr اlya wاlwaawi yaءan kascayanna sacyan qaybta uu leeyahay wey wain yakun fii aakhiri اlficli alif ficliga alif buu ku jiran yahay faاjcalhu minhu raafican hayr اlya wاlwaawi wow iyo ya waxaan ahaynuu rafcinaya maxay noqonayaa lixdii afartii kale waaye wow iyo ya hadduusan rafcinayna afarta kale rafciyo faاjcalhu minhu raafican hayr اlya wاlwaawi yaءan aakhirka ya u bedel kascayanna sacyan weeye saxiix soo maaha waxaa kuu soo haray soddonkii waxba uusan gelaynin soddonkii waxba uusan gelaynin soddonkaa waxaa weeye ficligiioo saxiix ama muctalun bilwaawi ah ama muctalun bilyaa'i ah muctallun bilalif ah, keli ka reeb ficligaasoo afar qayb ma noqonaynin muctalun bilalif keli ka reeb saddexdii kale waa saxiix ama wow ayuu ku jiran yahay ama ya ayuu ku jiran yahay saddexdan saddex markaan idhaahdo meesoo meexa ii soo baxday lixaa soo bixi amar iyo mudaaricay ka kala imaanayaan lixdaasaa waxay rafciyeen damiir mustatir ah lixdaasaa waxay rafciyeen damiir mustatir ah nuunta haqiile iyo khafiifo ku dhufohe meeqaad haysata lix iyo lix labaiyo toban haysa soo maaha waa yahay laba toban xagga dhig ficligii saxiixa ahaa ama wowda ku jiranaa ama ya-da ku jiranaa saddex soo maaha ayaa waxay rafciyeen alif iyo nuun niswa alif iyo nuun niswa lix baad haysatee alif اlinain iyo nuun niswa ku dhufo meeqaawa laba-iyo toban nuunta saqiila waxaan ahayn ma noqonayso laba-iyo tobankan laba-iyo tobankii hore uge afar iyo labaatan ma tahay waa yahay ficli mudaaric saxiixa ah. ama ama wow ku jiran ama ya ku jiran ayaa wuxuu rafciyey ismi daahira ah. ficli mudaaric oo saxiixa ah, ama wow ku jiran ama ya ku jiran ayaa wuxuu rafciyey meekaa ficliba meeshaa ka soo baxday saddexa ka soo baxda waa mudaaric saxiixa ama wow ku jiran ama ya ku jiran ayaa wuxuu rafciyey isbi daahira waa saddexdii un labadii nuun ku dhufo lix ma tahay he afar iyo labaatankii ugee soddonkaa suurana waxba ma geliyo aakhir la bedeli maayo la xadfi maayo dhibaato lagu samayni maayo khalaas waay mutasil la xadfi maayo laba iyo toddobaatankii suura halkaasay ku dhan tahay min xayu liclaal marka la eego way qoran tahay mar hadday qoran tahayna xifdigu waa sahlanaanaya insha allah washkul marka aqsaamtaasuu rabaa inuu sheego mana uusan tawdiixinin ishaaraad ayuu bixiyey laakiin mar haddii sida aad u fahanto adigaa waxaad garani mar kastuu sheegayo meel kastuu sheegayo inta mas'aley ku hoos jirto adaa fahmaya washkul xarake wa aakhira almu'akad iftax kabrusan ayaa noo dambaysay soo maahayn aakhirka mu'akadka fadxi sida ubrusan oo kale afar iyo labaatan suuraa gasha halkaa washkul xarakeehu aakhirkii waxaad ku xarakaysaa qabla mudmarin damiir hortii damiirka oo laynin layn wuxuu ujeedaa wow iyo ya iyo alif saddexdaasaa damiir layn la yidhaahdaa saddexdaa hortooda waxaad xarakaysaa bimaa shay ku xarakee jaanasa u jinsiyoobo shaygan marfuuca ah ee xarfulaynka ah wax u jinsiyoobo wow damo ka hormari ya kasre ka hormari alif fatxa ka hormaray sida ayuu u jeedaa washqul xarakee hu aakhirkii waxaad ku xarakaysaa qabla mudmarin damiir hortii waxaad ku xarakaysaa damiirka oo laynin layna bimaa shay ku xarakee jaanasa u jinsiyoobo damiirkaa laynka ah min taxarukin xarakeen xaal u yahay taxaruka oo qad culima la yaqaano afartan suura halkaa ku jirta oo aakhirka xaraka mujaanis ee la saariyey shalaan soo marray soo maahayn afartan suuray ahayd ikaa lumin waayahay xarako mujaanisaan aakhirka saaray damiirkii sideen yeelayaa miyuu joogi se waan xadfayaa saddexuu u qaybsamaya damiirka xadafkii iyo xadafla horta alif xagga dhig laba xadfo labada kale wow iyo ya saddex qayb ayaa loo qaybini aakhirka inuu saxiix yahay inuu alif ku jiran yahay in wow iyo ya midun uu ku jiran yahay saddexdaa midun weeye aakhirka haddii uu saxiix yahay damiirkii ayaa la xadfi aakhirna la xadfi maayo aakhirka hadduu alif ku jiran yahay ya ayaa loo may aakhirka hadduu eh, ku jiran yahay alif aakhirkaa la xadfi damiirkana waa la baaqiyey wuu soo wadaaye aakhirka hadduu wow ku jiran yahay ama ya ku jiran yahay aakhirkii kowdhe mutailkii wawdi iyo yadi uu rafcinay waxo dhan dambabaa laga wada maray waa la wada xadfi waa aqsaamtaan hadda sheegaynay marka intii buu rabaa inuu kuu sheega wlmudmara waxdif xadaf almudmara damiirkana xadaf ixdifannahu damiirka xadaf ila alalifa alif mooye oo damiirka laynka ee hadduu alif yahay ha xadfin hadduu wow iyo ya noqdo se xadaf bishardi waa inuusan ficliga alif ku jiranayn alif hadduu ku jiran yahay aliftuu ku jirana iyo alxadu wowda iyo yada albaqiyeli wuu soo wadaa wain yakun haddii uu yahay fii aakhiri lficli ficliga aakhirkiisa mid uu ku sugan yahay alifun alif ficligii baa alif ku jiran fajcal yeel hu alifkaa waxaad ka yeeshaa aakhirka ah minhu min alficli ficliga xaggii xaal uu ka ahaaday raafican xaal uu yahay mid rafcinaya ficliga ayr alwaawi wlyaai hayr alyaai wlwaawi yaiya waa waxaan ahayn xaal uu rafcinaya yaan yakaya yani wuxuu ujeedaa ficliga hadduu alif ku jiran yahay lixdii marfuuca ahayd wow iyo ya mooye afartii kalena uu rafcinayo wow iyo ya ma rafcinayo afartii kale ayuu rafcinayaa mar hadduu afartii kale rafcinayo aakhirkii uu ku jiranaaye alifta ahaa ya u bedel tobankii suuro ya-da loo bedelay aakhirka ayuu ku ishaaraya halkaas wain yakun haddii uu yahay fii aakhiri اlficli ficliga aakhirkiisa mid uu ku sugan yahay alifun alif fajcal yeelhu alifkaa waxaad ka yeeshaa minhu min alficli ficliga xaggii xaal uu ka ahaaday raafican xaal uu yahay ficliga mid rafcinaya hayra alyaai ya iyo walwaawi waa waxaan ahayn afartii kaluu rafcinaya yaan ya ka yeel wadaalika kascayanna damiir mustatir marka uu rafcinayo kuu miisaaliyey iscayanna shaqeeniyo howle ama soco sacyan socod soco waxdif waa yahay wow iyo ya waa inuusan rafcinaynin alifna ku jiran yahay aliftii ya baa loo bedelay soo maaha wow iyo ya hadduu rafcinaya ka warran alif buu ku jiran yahay wow iyo ya buuna rafciye waxdif xadaf hu aakhirkii xadaf aliftii muctalka ahayd xadaf min raafici haatayni labadan ka rafcinayo wow iyo ya hadduu rafcinayo aliftii muctalkeeda xadaf saxiix soo maaha aliftii haddii la xadfo wowdii iyo yadii maxaa lagu samaynaya ayagu xaraka mujaanis ee saar intaasuu u waxdif xadafu aakhirkii xadaf min raafici haatayni wowdan iyo ya'dan ka rafcinaya xaggii ka xadaf wa shaklun xaraka xarakada oo mujaanisun u jinsiyoobi ayaa qufiya waxaa la raaciyey fii waawin wow iyo wayaainya latublawunna fiimaa tarayinna weeye isagawaa kuu miaaliye naxwu khshayin cabso yaahintu e khashiya yakhsha alif buu ku jiranaa alif haddii uu ku jiranaa yaa lmu'anasati mukhaadabaa lagu rafciyu faacil dhigtay wa nuunu tawkiidna waa lagu akiday aliftii waa la xadfay yadiina xaraka mujaanis ayaa la saaroo kasra ayaa la saaray ikshayinna islaan yahayna cabso faimaa tarayinna weeye naxuq shayin cabso yaa hindu hindaay bilkasri kasre xaal uu ku dheehan yahay wayaa qawmu qoladaydiiyay ikshawun idinkuna cabsada oo ikshaa alif buu ku jiranaaye aliftii waa la xadfay wowljamaacihiina dama mujaanis ayaa la saaray ikshawun wadmum wowda dami waqis qiyaaso musawiyan xaalaad aqsaamta kalena sidaa ola simi walam taqac khafiifatun bacda alif laakiin shadiidatun wa kasruhaa ulif walam taqac ma ayan dhicin khafiifatun nuun fudud bacda alalifi alif gadaasheed ma ayan dhicin laakiin shadiidatun mid shidan ayaa dhacday wa kasruhaa kasraheedana ulifa waa la ogaaday ficligaa mar hadduu rafciyo alifulinayn nuunta lagu tawkiidin karaa waa nuunu tawkiid ahaqiila nuunta adag ee shidan ayaa lagu tawkiidin karaa khafiifo laguma tawkiidin karo walaa tattabicaanni baad leedahay sidaasi aan ahaynna ma bannaano intaasu u walam taqac ma ayan dhicin khafiifatu nuun fudud bacda alalifi alif gadaasheed laakiin shadiidatu nuun adag ayaa dhacday wa kasruhaa nuuntaa kasraheedana ulifa waa la ogaaday oo tasniyada nuunteedii ayaa lagu wa alifan zid qawlahaa mu'akidan ficlan ilaa nuuni linaai usnida wazid ziyaadi alifan alif ziyaadi qablahaa nuunu tawkiid horteedana liziyaadi mu'akidan xaalaad tahay mid adkaynaya ficlan ficli adkaynayo ficligoo usnidda la tiiriyey ilaa nuulil inaasi haweenay nuunteeda halkanna wuxuu ka hadlayaa ficliga nuunu niswo hadduu rafcinayo amar iyo mudaaric midkuu dooraaba ha noqdo oo yadribna iyo idribna weeye nuunu niswa ayuu faacil ka dhigtay mar hadduu nuunu niswo rafciyey nuunu tawkiid inaad ku akidda haddii aad dooni nuunu rafcihii iyo nuunu tawkiidkii aan dhab isku siini isku xijisiini wax bannaan ma aha maxaad samayni nuunu rafcahan alif ku taag aliftaa nuunu tawkiidkii ka dambaysii nuunu tawkiidka alifta aad ka dambaysiinayna walam taqac khafiifatun bacda alalifa kuu taada waxay noqonay nuunu tawkiid haqiilaah khafiifa ma noqonayso miaal aan ku siiyo yadribna ayaa waxaa dabacday nuunu tawkiid inaad ku akido layadrib naanni dheh yadribna nuuntaasi waa nuunu niswihii faacilka ahaa alif ku taaghe aliftaasina nuunu tawkiidkii shadiidada ahayd aqiilada ahayd ka dambaysi yadrib naanni intaasu ujeedaa wazid ziyaadi alifan alif ziyaadi qablahaa nuunu tawkiid hortiisa alif ziyaadi mu'akidan xaal aad tahay mid adkaynaya ficlan ficli adkaynayo ficligoo usnida loo tiiriyey ilaa nulil inaati dhidigaa nuuntii loo tiiriyey waxdif khafiifatan lisaakinin radif wa bacda gayri fatxatin idaa taqif wardud idaa xadaftahaa fi lwaqfi ma min ajliha fi lwasli kaana cudima waabdilanha bacda fatxin alifa waqfan kamaa taquulu fii qifanqifaa waxdif xadaf khafiifatan nuunan khafiifatan nuun fudud xadaf lisaakinin saakin dartii u xadaf saakinka oo radifa fangalay wa bacda hayri fatxatin aeyrkeed gadaasheed midda ku suganna xadaf idaa wakhtiga taqifu aad waqfini kelimada wardud soo celi idaa xadaftahaa nuunta marka aad xadafto filwaqfi waqafka dhexdii aad ku xadafto waxaad soo celisaa maa wixii kaana ahaadee cudima mid la waayey min ajlihaa nuunta darteeda loo waayey filwasli wasliga dhexdiisana la waayey wabdilan haa u bedel bacda fatxin alifan alif u bedel waqfan waaqifan xaal atay kelimada mid waqfinaya kamaa taquulu sidaad u dhihi fii qifan qifaa sidaad u dhihi alif ugu taagi yani wuxuu leeyahay laba jeer oo nunu tawkiidka la xadfayo ama la bedelayo ayuu halka sheegayaa labada jeerba nunu tawkiid khafiifa ayay khaas ku tahay haqiilo kuma jirto ee nuunu tawkiid khafiifa ficli ay u dambaysay saakin hadduu ka dambeeyo nuunu tawkiidka khafiifada iyadaa reeban oo saakina ah. saakin haddii uu ka dambeeyo maxaad samayni nuunu towkiidkii nuun intaad u beddesho miyaad kasrini may nuunu tawkiidka xadaf marka aad xadafto xarakadii ka horraysay saakinka ka dambeeya ku reeb miaal aan ku siiyo si aad u fahamto idriban oo nunu tawkiid khafiife ay u dambayso ayaa waxaad dabaacday arrajula inaad mafcuul oga dhigto arrajula dee hamsadan ku jirta hamsatulwasli waaye waa annagii kusoo marray qadriga soo maahin xaraf oo dhan marka laisku daro hamsatulwasli al keliyaay ka gashaa waayahay yahay hamsatulwasli mar haddii ay tahay idriban mar haddii laga hormariyey hamsadan way dhici laamtiyo reeban iyo nuuntoo reebana isku bannaanaani maxaad samayni nuunta xadafku marka aad xadafto xarakadii ka horraysay baaqiyeel xarakadaa ku reeblaam oo idriba arajul idriban meesha ahaad idriba arajul wowljamaaca hadduu meesha ka xadfanaayo idribun uu ahaana damada ku reeb idriburajul idribin hadday ahaydee yaa ulmu'anasati ay ka xadfanaydna idrib irajul waa taa waa saakin haddii uu ka dambeeyo nuunu tawkiid khafiifa ah ficli ay u dambayso haddaad waqfiso oo aad ku joogsato waxaad fiirinayna nu tawkiidkani fadxa inay saaran tahay iyo hayrulfadxa inay saaran tahay fadxa haddii ay saaran tahay oo idriban ay tahay warkeeda waa fudud yahay waabdilanha bacda fadxin alifan waqfan tan uu leeyahay wey marka aad waqfini fadxa haddii ay saaran tahay alif u bedel idriban soo mahan idribaa lanasfacan lanasfaca alif ku tahay walayakuunan min asaakiriin walayakuunaa alif u bedel hadday fatxo saaran tahay hadday dammo saaran tahay ama kasre saaran tahay dammo haddii ay saaran tahay waaw ayaa meesha ka xadfan kasre haddii ay saaran tahayna yaau lmu'anasati lmukhaadabaa meesha ka xadfan soo sidaa ma waayahay idribun iyo idribin iyadoo ay tahay haddii aad waqfiso kelimada horta nuuntii xadaf markii aad xadafto nuunta darteeda faacilkii loo xadfay soo celi nuunta darteeda maxaa loo xadfay dam amawaxaan ujeedaa waaw ama ya baa la xadfay soo maaha waawdii iyo yadiina soo celi wardud idaa xadaftahaa fi lwaqfi maa min ajliha fi lwasli kaana cudimad sidaa ayuu ujeedaa kii la waayee wasliga dartii oo nuunta ay xadaftay markii aad waqfiseed nuuntii xadafto kii laftii soo celi oo idribun meeshaan ahayd markaad waqfiso idribuu dheh idribinna idribii nuuntiina meesha ka tuur intaasuu ujeedaa waxdif xadaf khafiifatan nuuna nuunta oo khafiifatan fudud xadaf lisaakinin liajli saakinin saakin dartii u xadaf saakinka oo radifa fangalay mar hadduu saakin ka dambeeyo xarakada ay saaran tahay la eegi maayo dabada ka mar nuunta xarakada ka horraysa xarakadii ay saarneedna ku reeb saakinka waxdif xadaf khafiifatan nuun khafiife ee xadaf lisaakinin saakin dartii u xadaf saakinka oo radifa ku xigay ee fangalay wa bacda hayri fatxatin fatxa heerkeeda gadaashii madda saaranna xadaf idaa taqifu marka aad waqfini marka aad waqfini fatxa haddayan saarneen xadaf nuuntii markii aad xadafto maxaad samayni dee fatxa waxaan ahayn haddii ay saarnayd wax aan fatxa ahayn muxuu noqonayaa damma ama kasra damo wow ayaa meesha ka xadfan wowgii faacilka ahaa kasrana yabaa meesha ka xadfan wowdii iyo yadii mar haddii nuuntii waqafka dartii loo xadfay maxaa lagu samayni warduud soo celi idaa xadafta marka aad xadafto haa nuunta aad xadafto filwaqfi waqafka dhexdii aad ku xadafto waxaad soo celisaa maa faacilkii kaana ahaa cudima mid la waayey filwasli wasliga dhexdii lagu waayey min ajlihaa nuunta darteedala loo waayey yani wowdii iyo yadii nuunta darteeda loo xadfay soo celi taasoo waadix ma aha fadxa keyrkeeda haddii ay saaran tahay weeye hadday fadxa saaran tahay ka warran waa abdilan bedel haa nuunta waxaad u beddeshaa bacda fatxin fadxa gadaashii alifan af alif u bedel waqfan waaqifan xalaa tahay kelimada mid u waqfinaya kamaa taquulu sidaadu dhihi fii qifan oo nuunu tawkiid ay ku dabadhegan tahay qifaa oo alif aad ugu taagi wallah aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina وعلى آله وصحبه وسلم